bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وsaxbihi أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaab الtaqrib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala waxaan ku soo dhex jirnay xaakim kitaabkiisa oo mustadraga mabaaxif صaxiix صaxiixa mabaaxiftiisaan soo haynay alxaakim kitaabkiisa mustadraga yuu ku dhex jiray qaala اlmuؤلف raximah اllah wاctana alxaakimu bidabdi الzaa'idi calayhima wactanaa wuxuu aad isugu kallifay oo ugu dadaalay alxaakimu xaakim bidabdi الzaa'idi zaa'idka inuu dabdiyo calayhima cala asaxiixayni bukhaari iyo muslim korkooda xadiidka saxiixa ah ee shuruudooda waafaqaya ayagu aanay warinina zaa'idka ah inuu dabdiyo ayuu aad isugu kallifay wahuwa mutasaahilun wa huwa xaakim mutasaahilun weeyaan mid isaga dhinaca kusoo darista xadiidka oo saxeixa haleeshiinayo waa mid ku tasaahulo oo mutasaahil ku ah famaa saxaxahu wixii uu saxiix yeelo walam najid aanan helin fiihi kaa dhexdiisa ligayrihi xaakim hayrkiisa min almuctamadiina culummada la cuskada ka mida tasxiixan aanan uga helin walaa tabciifan aanan uga helin xakamnaa waanu xukumaynaa biannahu xasanun inuu yahay xadiidkii xaakim isaga uu meeshaas ku dhiga mustadraga ee tasxiix iyo tadciif culummada muctabariintana aanan uga haynin oo qayrkiis tasxiix iyo tadciif aan looga haynin xasan waayaan dhahayna buu leeyahay waa sida ibnu salaax oo wato kitaabka asalkiisa ilaa an yadaara fiihi cillatun ilaa an yadhara inay muuqanayso fiihi xadiidkaa dhexdiisa cilatun cillo inay muuqanayso cillada oo tuujibu keenayso oo waajibsanayso dacfahu xadiidkaa dacfigiisa cillo keenaysa ma ahan hadday markaa cillo ka muuqato in laga joogsanaayo ayb meeshaan marka waxay tahay kitaabka xaakim mustadraga dadku laba dharaf iyo wasaday ku yihiin qole iyagu yidhaahdeen abu sacad almaalini oo kale dhaalactu lmustadraka mustadragaan dhaalacday yidhi alladii sallafahu alxaakim min awalihi ilaa aakhirihi falam ara fiihi xadiian calaa shardihima hal xadiid oo shardigii bukhaari iyo muslim waafaqaya maba ku arag buu yidhi israaf waayo middaas sida dahabi uu sheegay qolana wax allaale wixii uu ku qoray inay sidaas oo ugu qoran yihiinay u qaateen xaquna waa sida uu ibnu xajar sheegay xaakim kitaabka waa qoray markii uu qorayna waxaa wuu muraajiceeyey saddex meelooda meel muraajacada markuu maraya ayuu ka dhintay intii uu muraajiceeyey marka waa saxiix calaa shardi albukhaari wa muslim ama calaa shardi axadihima sida badan inta kalena waa dhici kartaa in laga helo axaadiid bukhaariga iyo muslimkaba ku dhex jirto oo isagu wahmi ahaan meesha uu ugu qoray amase axaadiid iyadu aanba shardiga bukhaari muslim waafaqaynin oo halkaa uu ku dhigay oo iyadu marka khada iyo wax nooca uu soo galay laakiin sida eh, tasaahulka waxa keenayna waa muraajacadaas oon dhammaystirmin ibnu xajar isagu saasuu leeyahay wactana xaakimu xaakim wuxuu aad u daryeelay oo isku mashquuliyey bidabdi zaa'idi zaa'idka yacnii baddintiisa inuu koobo axaadiidta saxiixa ah ee zaa'idka calayhima cala saxiixayni ka zaa'id ah axaadiidta bukhaari iyo muslim iyagu aynan werinin ee haddana saxiixa ah inuu aad u ururiyo ayuu isku mashquuliyey wa huwa xaakim mutasaahilun weeyaan mutasaahil yacnii wuxuu mutasaahil ku yahay xadiidka inuu shardigii bukhaari iyo muslim ama saxiixnimadii tasxiixintiisa ayuu mutasaahil ku yahay famaa saxaxahu wixii uu saxiix yeelo xaakim walam najid aanan helin fiihi kaa dhexdiisa liqayrihi xaakim qayrkiis aanan uga helin min almuctamadiina oo culummada la cuskada ah tasxiixan aanan uga helin tasxiixin walaa tabciifan daciifinna aanan uga helin xakamnaa biannahu xasanun waxaanu xukumaynaa kaas inuu xasan yahay xadiidka xaakim meesha uu ku qoro culummada muctamariinta wax daciifiyey iyo wax saxiix yeelayna aanay jirin xasan waayaan dhahayna ilaa an yadaara fiihi inay dhexdiisa uu ku daahirayo ku muuqanayo cillatun cillo cillada oo tuujibu keenaysa dacfahu xadiidkan daciifnimadiisa imaamu nawowi isaga dariiqa uu qaaday waxa waaye in la xukumo oo ninkii baaxid ah oo cilmi u leh inuu fiiriyo xadiidkan marka wixii ay la noqoto marka ijtihaadkiisu gaarsiiyo oo ku xukumo ibnu salaaxna wuxuu yidhi baabkaas ijtihaadka waa soo xirmay dadkan dambe muta'akhiriinta ah xadiid tasxiixintiis iyo tabciifintiis ma leh waana mas'alo isagu markaa uu la gooni noqday oo uu kushaada noqday ibnu salaax oo culimmada marka ay alimaamu nawowi iyo ay ku xoog badnaysiiyeen taasaana marka baabkan un ay u khuduucaysaa waxaase la yaab le buu leeyahay suyuudi ibnu salaax sida uu hadalkan u yidhi ilaa an yadhara fiihi cilatun tuujibu dacfahu ama xadiidkii xaakim oo meeshaas ku qoray haddaan la tasxiixinin la tadciifinin annagu xasanaan u qaadanaynaa markuu leeyahay iyadoo laftirkeeda soo taxakum ma ahanaa taxakum iyo ijtihaad uu samaynayo soo maaha ijtihaadkiina waa la xiro isaga sooma dhihin halkaas marka wuxuu leeyahay fiihi maa fiihi ijtihaadkii uu soo xiray ayuu dhinac ka furayaa haddana marka sida xooga badan waa sida alimaamu nawowi iyo muxaqiqiinta ay ku tageen qofkii ahliye ule inuu xukumi karo meel uu raacsiin karo marka qasab maaha dadkii hore keliya ah inay ka hadlaan wayuqaaribuhu fii xukmihi saxiixu abi xaatim ibni xibbaan wayuqaaribu waxaa la dhadhowaanayo hu mustadragii fii xukmihi xukunkiisa ayb yuqaaribu yani xaakim mustadragiisa wuu u dhowaanawaxaa u dhowaanaya fii xukmihi xukunkiisa saxiix abi xaatim abi xaatim saxiixiisa ibnu xibbaana ahaa yaa u dhowaanaya yanii mustadragii xaakim tasaahulkii ku jiray iyo axaadiista saxaaxa tatabuceeda waxaa u dhowaanaya abu xaatim ibnu xibaan albusti oo isagana waa mutasaahil kitaab saxiix ibn eh, xibbaan ayuu leeyahay eh, marka taasaa u dhowaanayuu leeyahay cibaaradanna waxay tusaysaa mustadraga iyo saxiix ibn xibbaan iyo mustadraga horeeye uu hormarinayo ayb wayuqaaribu waxaa u dhowaanaya hu mustadragi xaakim yani saxiix alxaakim fii xukmihi xukunkiisaas oo axaadiidta saxiixa inuu dabdiyo ah saxiixu abi xaatim baa u dhowaanayo ibni xibbaana ahaa abi xaatim ibni xibbaan saxiixiisaa u dhowaanayo ayb isagana marka kitaab weyn buu qorayo saxiix ibni xibbaan la yidhaahdo laakiin labada waxay ku kala duwan yihiin midkan isagu axaadiid calaa sharqi albukhaari wa muslim unbuu um ku dadaalay xaakim oo isagu waa isa soo xiray xaakim laakiin ibnu xibbaan ayi xadiid oo agtiisa saxiix ka noqdo inuu qoro ama shardigii bukhaari ha waafaqsanaado ama yaan waafaqsanaanin saasuu isaga qoray kitaabkiisuna ma tartiibsana altaqaasiim waalanwaac ayaa la yidhaahdaa waxaa tartiibiyey ibnu balbaan yaa tartiibiyey alixsaan fii tartiibi saxiix ibnu xibaan waana mid hadda dabcaysan kaasaa ku dhow buu yidhi marka ku dhow macnaheedu waxay tahay waa laga horeeyaa xaakim ha horeeyo uma ibnu xibbaankaa ku xigo iyaga dhammaantood laakiin ibnu khusayma kasii horeeya saxiixiisa intaa marka wuxuu uga baxay kutubtii marka yani axaadiidta saxiixa daryeelka gaarka asiisay ah, mustadraga iyo ibnu khusaymaha iyo ibnu xibbaanka ayuu ka sheegay iyagaas marka yaa loo aadayaa haddii xadiid saxiixa la rabo ibnu xibbaan tasaahulkiisa laakiin mid ku yimid ma ahan waa mid isaga ku yimid shuruuda uu saxeixa u degsaday ayaa ka khafiifsan tii aan tilmaannay oo isaga yacnii shuruuda uu u dejiyey saxiixa yaa shuruud aad khafiif u ah ah sidaasaa marka waxay keentay axaadiid shuruudii saxiix aan gaarin inuu saxiix yeelo marka isagu dhinaca shuruuday ka haysataa tasaahulka ee kama haysto shuruuddii uu degsaday buu ku tasaahulay oo aanu ka soo bixin macnaheedu maa shuruudda uu ka soo baxay laakiin shuruuddaa laftirkeeda yaa iyadu tasaahul uu ku jiray halkaas baa marka uu kaga yimi oo xadiidka xasankuu saxiix ka dhigaya mararka qaarna tasaahul noocaas oo kale ah ayuu la imaanayaa oo rijaasha laftirkooda isagu waa ku tasaahulaa qofka dad badanoo majaahiil ah buu tawfiiqinayaa ibnu xibbaan taasaa marka u keenayso axaadiidkiisana inay tasaahul ka timaado alثaaliثatu <clears throat> mas'alada saddexaad alkutub اlmukharajatu cala الصaxiixayni lam yultazam fiiha muwaafaqatuhuma fi اlalfaad alkutubu kutubta almukharajatu laga bixiyey cala asaxiixayni saxiixaynka korkooda laga bixiyey lam yultasam lama laasimsanin fiiha kutubtaa dhexdooda muwaafaqatuhumaa inay waafaqdo kutubtaasi bukhaari iyo muslim saxiixaynka inay waafaqaan lama laasimsanin fi lalfaadi dhinaca alfaadda ay ka waafaqaan fa xasala waxaa xasilay fiihaa kutubtaas dhexdooda tafaawutun kala tagsanaan filafdi xagga alfaadda walmacnaa iyo xagga macnaha halkan wuxuu ka gelayaa mas'ale muhima oo saxiixa soo gelayso kutub ulmustakhrajaat inta aanan gelin aan qaacidayna mustakhrajaad waxay yihiin marka hore ayb mowduuc lmustakhraj mustakhraj iyo mustakhrij ayaa jiro ayb iyo mustakhrajun calayhi mustakhraju calayhi waa kitaabka <clears throat> wax laga bixinayo la dul saarayo mustakhrijna waa kan bixinaayo waayo oo ninka alifayo mustakhrajna waa mawduuca la rabo laftirkiisa inaan ka hadalno mustakhrajka mawduuciisu waxaa weeyaan musanif ayaa imaanayo nin imaam culimmadii dambe ah yaa imaanayo kitaab ayuu soo qabsanayaa halkaanu soo dhiganaa maalan kitaabkan saxiixulbukhaariga ayuu soo qaadanayaa saxiixulbukhaariga axaadiidta ku jirto ayuu isagu isnaadkiisa ku wariyay bukhaarigaa ayuu wuxuu kula kulmayaa isaga iyo bukhaarina inta badan waxay iska waafaqayaan shuyuukhulbukhaari iyo man fawqahu oo isku soo dhacayaan axaadiidta mutuunta oo isticmaalaya laakiin waa mutuunta kitaabka mutuunta bukhaariga ku jirta axaadiidta bukhaariga ayuu halkan soo dhiganayaa isnaadkiisu ku warinaa bukhaari iyo isaguna waxay iska soo waafaqayaan ugu yaraan sheekha bukhaari iyo man fowqahu iyo iska soo waafaqayaan mustakhraj baa la yidhaha marka ismaaciili abu bakr aismaaciili abu nucaym alasbahaani barqaani waxay leeyihiin mustakhrajaat calaa saxiix اlbukhaari marka mutuunta la isticmaalayo waa kuwii bukhaariga ku yaallay xadiid zaa'ida lama keenaayo kale waa kuwii bukhaariga ku dhignaayo laakiin waxaa lagu warinayaa ninkan mustakhrijkaa sanadkiisa abuu ku warinaya wuxuuna ka soo dhacayaa shaykhu almusanif ama man fawqa shaykhihi waxaa laga yaabaa marka in lays yiraa oo haddii axaadiidta un la warinayo maa faa'iidatuhu marka mustakhrajkan faa'iidada uu leeyahay waa maxay faa'iidadiisu waxaa weeyaan culuw sanad kitaabka nuqbaa markaan marayna muwaafaqo iyo bedelaan ka sheekaynay muwaafaqada iyo bedelka halkan ku jirta kow faa'iidada labaad waxa ay tahay ziyaadaadaa ku jira mustadraga matnigan bukhaari erey ama jumlo ayuu ku ziyaadinayaa mararka qaar jumladaa sanadka ay ku timid waa saxiix ogow jumladaas fiqigay keeni kartaa axkaam fiqhiya ah yaa laga faa'iidaysanaa waa faa'iido faa'iidada waxaa ka mida sidoo kale nin bukhaari uu calaa sabiili yacnii muhmal ahaan uu ku soo saaray muhmal nin uu ka dhigay oo lagu muransan yahay yaa waayo laysleeyahay xadaanii muxammadun oo kale uu yidhi oo muxamedkan waa hebel iyo maya waa hebel iyo maya ee waa hebel midkan waa inuu riwaayadiisa waxaa laga yaabaa isagoo mubayan ah inuu yimaado waxaa dhici karta saaxibu saxiixa nin mukhtalit ah riwaayadiisa inuu keenay nin ikhtilaad ku dhacay inuu keenay riwaayadiisa la kala garan waayey qabla alikhtilaad meelsa bacda alikhtilaat oo layska cafiyey oo loo cafiyey kownuhu bukhaari buu ku jiraa darteed looga tegey oo layskaga cafiyey laakiin mustakhrajku uu ku dadaalayo isaga oo wuxuu keenayaa ikhtilaadkaas oo caddaysan ayuu ku keenaya waa hor horle iyadana waxaa dhici karta mudallis riwaayatu mudallis isagoo can ku warinaya inuu bukhaariga ku yaallo ninkan isagoo samaaca ah inuu kuu keeno fawaa'iddaasoo dhan baa marka ku jirta ilaa lix shan faa'iido ayuu sharax ku sheegaya ayb mustakhrajaadku marka faa'iidooyinkooda taas baa marka meesha ku jirta mawduucu marka waa kaas faa'iidadiina waa taasaa kutubta wax laga bixinaayana bukhaari buu noqon karaa bukhaari muslim bay noqon karaan waxay noqon karaan abu daawuud tirmidi nasaa'i ibnu maaja wahaakada muslim kutubtan laga bixiyey waxaa ka mid a ah abu cawaana saxiixu abi cawaana walidaalika kutubta buluuqulmaraamka oo kale a ah marka la akhrina waxaad arkaysaa ibnu xajar inuu ku leeyahay intuu xadiidkii sheego akhrajahu muslim wa fii saxiixi abi cawaana kadaa jumlow kuu sheega jumladaas marka isaga fiqi baa ka galay xukun fiqe baa ah ka galay muslimkiina kuma taallo sulbulkitaabka sanadkuna middaanay la wadaagtaa mustakhrajkaa faa'iideeyey marka lowlaaba lama helaan ayb marka mustakhrajaadku kutub aad u faa'iido badan taas buu marka rabaa inuu ka warramo marka wax allaale wixii marka yani ictiraab bukhaari iyo muslim ama kitaabka asalkaa lagu keenay ninka mustakrijka waa iska ilaalina wuxuu ku dadaala mustakhrajaadka isagao iska ilaalinaya ictiraad walba oo lagu keenay faa'iidooyinka tirada badan baa marka ku jira aلثaaliثaةu marka mawduuca yani masalada saddexaad alkutubu kutubta almukharajatu laga bixiyey cala صaxiixayni صaxiixaynka korkooda yani laga bixiyey lam yultazam lama laasimsanin fiiha kutubtaas dhexdooda muwaafaqatuhumaa muwaafaqatu الصaxiixayni صaxiixaynka inay waafaqaan fi lalfaadi inay ku waafaqaan shardi ma aha inay alfaadda ku waafaqaan faxasala fiihaa waxaa dhexdeeda ku xasilay oo la helay tafaawutun kala tagsanaan fi lafdi xagga alfaadda sida badan waa midaas walmacnaa macnahana kala duwanaansho xagga macnahana waa laga helay rubada waa midaas waa qaliil macnuhu marka inay kala duwanaadaan waa qaliil alfaadda inay ku kala duwan yihiinna way badan tahay wakada ma rawaahu lbayhaqiyu wakada wamaa rawaahu lbayhaqiyu bayhaqi wuxuu warinayay kitaabkiisa asunan اlkubraa iyo kitaabka la yidhaahdo almacrifatu kitaab almacrifa macrifatu sunan walaaahaar labada kitaabba yacnii waa kitaab kutub axaadiia oo macrifaduna axaadiidtii shaafici deliishan jiray iyo iyo aqwaashii shaaficiyo sanad lagu wariye iyo yaa ku yaallaan aad bay muhiim u yihiin faqiiha shaaficiga kama maarmo sunan alkubraa iyo macrifada labada kitaab wlbagawiyu iyo baawi waxa uu wariyo baawi marka abuusein abu muxamed alxusein bn mascuud albagawi waa muxadi mufasir faqiih ayb kitaabkan marka almasaabiix kitaab la yidhahdo uu leeyahay xadiid ah tahdiibka kitaabka la yidhaahdee fiqiga shaaficigana waa leeyahay tobanka mujalad gaarayo ayb tafsiirkan macaalimu tanziilkana waa leeyahay nin aad caalim oo mutafannino ayuu ahaa nisbadiisana waxaa weeyaan nisbatan ilaa bakshuur magaalo bakshuur la yidhaha ayaa loo nisbeeyey calaa hayri lqiyaas ayna ku timida bagawiyun yaa laleeya waana bakshuur magaalada ayb wاlbagawiyu alimaam اlbagawi waxa uu warinayo isaguna masaabiixa uu ku warinayo wa shibhuhumaa iyo w iyaga lamida bagawi iyo yani bayhaqi qaa'iliina iyagoo markaa dhahayo rawaahu اlbukhaariyu ow muslimun ay leeyihiin kadaa saasuu la mid yahay marka oo iyaguna waa lamido tafaawud fi lalfaad walmacnaa baa jiraawe xaadiidta bayhaqi u sunankubraayo ku warinayo rawaahu lbukhaariy uu ku leeyahay waxaa dhici karta asalka inuu u jeedo laakiin alfaaddu ay kala duwan tahay xagga macnahana marmar ay ku kala duwan yihiin iska feeri marka bayhaqiyu wاlbagawiyu washidhumaa waxay warinayaan qaa'ilayna iyagoo markaa dhahaya rawaahu lbukhaariyu ow muslimun kadaa sidaasuu la mid yahay waqaca waxaa dhacay fii bacdihi axaadiidkaas qaarkood dhexdooda waxaa ku dhacay tafaawutun kala tagsanaan oo iyaga iyo kitaabka asalka ay kala tagsan yihiin filmacnaa xagga macnaha fa muraaduhu marka ujeedkooda annahumaa iyagu rawayaa aslahu fa muraaduhum culummada baqawi iyo bayhaqiyo qayrkood muraadkooda annahumaa bukhaari iyo muslim rawayaa xadiidka way wariyeen waay aslahu xadiidka asalkiisaay soo saareen ayay ka wadaan walidaalika markaad sunanulkubraaga daalacato ood ku aragta xadiidkan bukhaari baa wariyey waa inaad saxiixulbukhaariga fiiriso ood ku jeegarayso ku saxdo oo ilaa maxaa yeele alfaadda iyo xagga macnaha way ku kala tegsan yihiin mararka qaar ayb famuraaduhu marka ujeedka iyagu marka maxay ka wadaanna annahumaa bukhaari muslim rawayaa aslahu xadiidkan bay wariyeen bay ka wadaan falaa yajuusu marka ma bannaana an tanqula inaad soo naqlisood soo guuriso minhaa kutubtan sunanun kubraaga iyo waxa lamidka inaad ka soo guuriso xadiian xadiid taquula marka aad tirahdid huwa haakadaa fiihimaa huwa xadiidku haakadaa sidaanoo kale waaye fiihimaa fi saxiixayni saanuu ku yahay in la yidhaahdaa ma bannaanu ilaa an tuqaabilahu inaad saxdo ood muqaabalayso bihimaa bukhaariga muslim inaad ku muqaabalayso ma ahne muqaabaladu waa sidee kitaabkan sunanulkubraaga soo qaad bukhaari iyo muslimkiina soo qaado isku fiiri marka hadday isyeeshaan u tiiri haddaad rabto muqaabala adoon samayninha degdeginu ku leeyahay ow yaquula almusanifu ama inuu musanifku yidhaahdo oo kale akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saareen bilafdihi buu kugu daray bilafdihi buu lafdigiisii bay ku soo saareen kuwaas ayagu marka haddii sidaa uu ku yidhaahdo iska tiiri marka ila waaba kuu caddeeyey dee haddana waa waa lagu kalsoon yahay naqligiise ayb sidaan marka kutub kutubulmustakhrajaat iyo kutubtan kale sunanulkubraha iyo baqawiga iyo waxa kuwa lamidka ah axaadiidta ku jirto wuxuu kuu tilmaamay inay xagga macnaha xagga alfaadda ay kaga duwanaan karaan kuwa bukhaari iyo muslim laakiin asalka ay iska leeyihiin sidaa darteed iska ilaali inaad u tiirisid bukhaari wa muslim xadiid aad kutubtaa ka soo qaaday ilaa inaad ama saxdo muqaabalo samayso ama imaamka musanifka kitaabka iska leh inuu isaga caddeeyo inay alfaadda iskaga mid ka yihiin taasoo aad daruuri u ah kutubta waxaa ka a ah aljamcu bayna saxiixaynka oo kale iyo wayaalkaas baa lamidalika masaladan muhiim waaye iska jirin dad badan baa masaladan yani duhuulka kaga dhacay arrintan darteed yaa khaladaad fara badan bay ku dhacayaan ayb kutubaha marka imaam markuu ku leeyahay maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya buluuqulmaraamka oo kale cumdaha oo kale riyaad saalixiinka oo kale way soo wada gelayaan kutubahaas oo dhan maxaa yeele waa kutub bukhaari iyo muslim axaadiid ku jirtay ka warramaan iyagu mukhtasaraad oo bukhaari iyo muslimaan ikhtisaarinay ma dhihin oo mukhtasaraad ma aha haddaad ku aragta marka xadiidkan akhrajahu albukhaariyu inta aadan u nisbaynin bal bukhaariga aada fiiri isku alfaad ma yihiin walidaalika maxaa yeeley culummadii hore iyagu waxaa dhici karta inay u jeedaan aslulxadiid mar xadiidkan asal ahaan inay sidaa ay tahay ibnu xajarkana waa caddeeyaa buluuqulmaraam intuu xadiidka qoro ayuu wuxuu ku leeyahay rawaahu fulaan waluhu fi aiixayni waasluhu fi saxiixayni asalkii iyo wuxuu kala qaadayaa iyo xadiidkii yacni nafsad ahaantiisa cibaaro marka aad daqiiq ay sameeyaan mararka qaarna inta ku dhaco wahmi ilaa culammada xifdigooday kutubahan ka qori jireene waxaa dhici karta inuu ismoodsiiyo lafdi ama yacni wax si inay u kala bedelmaan oo sidii halkaa ugu jirta si aan ahayn marka marka qofku inuu iska fiiriyo haddii marka lagu murmo xadiid riyaadka ku jiro bukhaari sidaan ma u weriye mase uma werinin bukhaarigii baa yaallo in isaga layskula tago ayb eemadan keliya kan umin lagu dhowo waxyaalaha marka aad u badan khaladka aadka shaa'ica u noqday waxaa ka mida xadiid abu daawuudka ku jiro oo masaabiixa baqawi alimaam albaqawi hadda kitaabkan naloo sheega almasaabiix kitaabkan almasaabiix lilimaam اlbagawi kitaab xadiid waay ah. waxaa laga ikhtisaariyey mishkaat اlmasaabiix tibriziya iska leh khadiib atibrizi waa midkan sheekh ilalbani uu taxqiijiyey mishkaat اlmasaabiixa laha mishkaadkaas marka xadiid baa ku dhacay abu daawuud loo nisbeeye abu daawuud werinayo oo rabahu abu daawuud uu leeyahay marka wuxuu leeyahay buyuucduu abu daawuud ku soo saaraa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegey meel nin meyd abuu ah duugaayey qabrigiiba wuxuu yidhi awsicuu qabrahu qabrigiisa waasiciyo si fiican u qoda qabrigiibaa marka la waasicinayey nebiguna meeshiibu ayuu kor joogay markay dhammeeyeen oo meydkii la aasay fa ataahu nebiga waxaa u yimid daaci imra'atihi ayaa ku dhacay mishkaatulmasaabiix feeri fa ataahu waxaa nebigii u yimid daaci imra'atihi damiir hi baa soo galay naag markaa taxqiiqa shaykh alalbani mishkaadkuna hoos markuu qabanayo ay imra'at lmeyidu leeyahay waxaa u yimid meydka naagtiisa miday soo dirtay markaasay wadday gurigeedii bay geysay cuntay u samaysay markaasuu nebiga cuntadaas wax ka cunay khaladka marka meesha ka dhacay waxay noqotay waxaan ma'aatimta la yidhaahdee dadku isugu yimaado ee meydku markuu dhinta la cuno nebigaaba cunayay ku marka xadiidkaanana daliil u ah faataahu daaci imra'atihi xadiidkanaad abu daawuuda loo nisbeeyey ogow abu daawuud nusakhiisa kulligeedna faataahu daaci imra'atin aa ku taala hidaas maba leh faataahu nebiga waxaa u yimid daaci imra'atin naag ninay soo dirtay meyd iyo yacnii meydka naagtiisii iyo midna kuma jiraan waa kitaabkii asalka ahay haddii marka lagu doodo mishkaad baa la qabsanaa mase abu daawuudkiiba asala ah labadooda kitaabkii laga soo guuriyey waa in dib loola layskula noqon maxayna kutubtaani waa kitaabo uun axaadiid tix raacayso kutub kale ay tix raacayaan kuwii la tix raacayo in dib loogu laabto faataahu daaci imra'atin musnadka axmedna sida ugu yaalla sunanulkubraha bayhaqina saas ugu yaallaan imra'atihi marka damiirkan qalada ugu dhacay meesha sheekh ilalbaanina waa ku wahmiyey markuu imra'atulmeyid usii nisbeeyey isaguna somaa la gartay maaha marka waa midan uu ka hadlaya sheekha laftirkeeda waa alimaam nawowi raximah llah marka wuxuu leeyahay wakadaa maa rawaahu lbayhaqiyu riyaabka laftirkiisa axaadiid noocaa ku dhacdhacday waa jira in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum ayuu qoray nusakh riyaabka xadiidka waa acmaalikum baa la socoto ku jirta marka waxyaaba sidaas oo kale marmar inay dhacaana dhici karto waa in kutubta wax ku qoran dartiis inaan bukhaari keliya loogu nisbaynina iyo muslime kutubtii ay iyagu tilmaamayaan in la aado ayb waa ninka baaxidka ama waxaa laga hadlayaa dabcan dhagax ama xugul fiqiga iftoonayo waa inuusan halkaas ka soo saxaa oo ka soo fiirsado haddii kale waxaa dhici karto khaladaad inuu dadkii ku hogaamiyo falaa yajuusu marka wuxuu leeyahay waqaca waxaa dhacay fii bacdihi kutubtaa qaarkood tafaawutun kala tagsanaan filmacnaha xagga macnaha famuraaduhum ujeedkooda annahumaa iyagu bukhaari iyo muslim rawayaa xadiidkii bay wariyeen aslahu asalkiisii bay wariyeen rawayaa aslahu asalkiisii bay wariyeen baa laga wadaa falaa yajuusu marka ma bannaana an tanqula inaad naqliso guuriso minhaa kutubta aad ka guurisid xadiian xadiid wa taquula aad tiraadid huwa haakada fiihima sidaas ayuu bukhaari iyo muslim ugu jiraa inaad tidhaahdo ma bannaano ilaa an tuqaabilahu inaad muqaabalayso bihimaa labadaa kitaab inaad ku saxda ma ahani ood isku fiiriso ow yaquula almusanifu ama musanifkii inuu yidhaahdo akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saareen bilafdihi bay ku soo saareen sidaa inaad tidhaahdid mooyaane kutub wax u nisbayskeeda ma fududay ogow marka bikhilaafi almukhtasaraati kutubta mukhtasaraadkee lasoo ikhtisaariyey way ka duwan tahay iyada sidaas min asaxiixayni laga soo ikhtisaariyey saxiixaynka fa inahum iyagu naqaluu waxay soo guuriyeen fiiha kutubtaa dhexdeeda ay ku soo guuriyeen alfaadahumaa alfaada saxiixayni laba waa ku kala saaray kutubta mukhtasaraadka aw intaad xadiid ku aragto bukhaari baa weriye waa dhihi kartaa maalan hadda bukhaariga mukhtasar ma laha tajriidu sariixa mukhtasaru tajriidka xadiidka aad ku aragto waa u nisbay kartaa bukhaari maxaa yeele iyagu alfaadii kitaabka unbay ku dadaaleen keliya waxay ikhtisaariyeen sanadka iyo takraarkii iyo waxaasay ka googooyeen ayb marka mukhtasaraadku waa la ogolyahay kuwo aan mukhtasaraadka ahaysa maya fainahum naqaluu maxaa yeelay ahlyani kuwa culimmada eh, eh, kutubta mukhtasaraadka iska leh naqaluu waxay soo guuriyeen fiiha kutubta dhexdooda ay ku soo guuriyeen alfaadahumaa alfaaddoodii bay soo guuriyeen halkaa marka midaas uga baxay walilkutubi اlmuqarajati calayhimaa faa'idataani faa'iidadii mustakhrajaadkii buu dib ugu laabtay walilkutubi kutubta almukharajati la bixiyey calayha bukhaari muslim laga bixiyey oo korkooda lagu soo bixiyey lagu soo saaray faa'idataani laba faa'iido ayaa u sugnaatay oo ay leeyihiin culuwul isnaadi isnaadka sarayntiisa culuwul isnaad wa ziyaadatu saxiixi iyo saxiix ziyaadadii fa ina tilka ziyaadaati ziyaadaadkaasi saxiixatu weeyaan likownihaa ahaanshada ay yihiin darteed bay saxiix u yihiin biisnaadihimaa ay ku ahaadeen likownihimaa iyaga biisnaabihimaa inay ku ahaadeen darteed iyay marka saxiix ku yihiin ayb laba faa'iido marka ibnu salaax uu sheegay faa'iida waxay tahay culuw sanad culuw sanad oo culuw sanadka baay ka hadalno mustakhrijka marka uu xadiid rabo in bukhaari uu soo saaray in isaguna soo saaro dariiqii musanifka intuu ka leexdo sheekhiisa iyo man fowqahu buu ka soo dhacayaa marka culuwi nisbi abaa ah u sugnaanaya oo bedelkii muwaafaqadii iyo bedelkii yaa u sugnaanayso wa rubamaa inuu musaawaad iyo helo iyo musaafaxa ayb wa ziyaadatu saxiixi iyo saxiixa ziyaadadiisa oo yacni inuu ziyaado la yimaado oo ziyaado aan saxiixi ku sugnayn inuu isagu keeno fa ina tilka ziyaadaati ziyaadaadkaas oo kutubta mustakhrajaadku ay wataan <coughs> saxiixatun weeyaan likownihaa ahaanshadeeda likownihaa ziyaadadu biisnaadihimaa inay ku ahaatay darteed ziyaadadu inay labadooda bukhaariyo muslim isnaadkoodu inay ku ahaatay daraaddeed laakiin shardi waxaa u ah oo loo shardinaya ninkan mustakhrijka ah ilaa inta uu ka soo gaarayo shaykha musanifkan inta u dhaxaysaa waa in rijaashoodu ay rijaal iqaada ay yihiin haddii intaa loo dhaxeeyaa ay dad ebera ay yihiin marka maxaaba lagu gaarayaa shaykhu lbukhaari dacfimaa lagu gaaraa iyada haddii marka taa laga nabadgalo bis waa ziyaadada uu la yimaado waa ziyaado saxeexa ah faa'iidooyinka kale ku jiraan waxay tahay alquwatu bikarati duruq faa'iide saddexaad waa ma sheegin isagu xadiidka haddii bukhaarina wariyey mustakhrajkii ninkii mustakrijkaana uu soo saaray xadiid laba dariiq ku yimid waay cinda tacaarud uu ku anfaca faa'iide saddexaad mid kale waxay tahay ikhtilaaf qof mukhtalif riwaayat hadduu bukhaari ama muslim ay ka soo saareen lana ogeyn bacda alikhtilaaf ma wariye mase qabla alikhtilaaf mustakrijku asaga wuxuu ku dadaalayaa inuu ka baxo mazaqaas iyo ciriirigaas waxaa ka mid a ah riwaayatulmudallis oo can ku warinaya hadduu saaxibusaxiixa ku soo saaray ninkan isaga waa iska ilaalinaya isagoo samictu ama xadaanaa buu meesha soo dhigaa waa faa'iido horleh ayb intaasoo dhan marka waa fawaa'id waay nin mubhama oo kale ayuu keenay can rajulin rajulkiibuu isagu sheegaya magac dhabaya nin muhmala muxamed oo kale kaleu yidhi muxamedkiibuu magac kugu daraya waa u abtirina waxaasoo dhan faa'iidooyinkaa buu leeyahay ziyaadaadkuna fawaa'id fiqhi ah baa laga helaa fawaa'id fiqhi ah ayaa laga helaa haddii haddaad buluuqa fiiriso keliya waxaa kugu filan tadbiiq isagaa kugu filan buluuqulmaraam waxaana uu maanta dhan marka meel ku kala xirxirayo ibnu xajar ujeeddooyin marka xadiidi ama fiqigaa ka dambeeyo <clears throat> alraabicatu marka masaladii waxaa dhici karta inuu ka keeno xadiidkeedii <coughs> bukhaari inuu keeno riwaayadii bukhaari inuu keeno ujeed marka fiqhi ah ama faa'iido fiqhi ah oo xadiidkaas bukhaariga ka maqan oo mustakhrajka ku jirta darteed inuu gadaal ka raaciyo oo yidhaahdo waliabi bakrin alismaaciiliy abubakr alismaaciili waxaa u sugnaatay kadaa jumlo inuu kuu sheego ziyaada ama ka fiqhi keenayso marka abubakr ismaaciil waxa meesha riwaayadiisa loo keenay masale fiqi baa laga rabaa oo aan ku jirin isagu ziyaado wataa aan bukhaariga isagu aanay ku jirin araabicatu masalada afaraad maa rawayaahu bilisnaadi اlmutasili fahuwa almaxkuumu bisixatihi halkan mas'ale kaloo muhim uu gelaya bukhaari iyo muslim baan ku jirnaa eh, yani labadooda saxeexa <clears throat> xadiidka la xukumaayo inuu saxiix yahay waa midka ay ku wariyaan isnaad mutasila kii isnaad mutasila aynan ku warinin shuruudda maba ku jiraan taasuu rabaa inuu ku dhaho maa rawayaahu bukhaari bukhaariyo muslim waxay wariyaan maa wuxuu rawayaa ay wariyaan bukhaari iyo muslim hu maaga ilmutasili isnaad muttasilan ay ku wariyaan fa huwa maxkuumu bisixatihi huwa isaga almaxkuumu kan la xukumaayo ah bisixatihi sixadiisa loo xukumaya kan ah waa isaga wa amaa maa xudifa wixii la gooyo min mubtada'i isnaadihi isnaadkiisa bilowgiisa wixii laga jaro oo laga gooyo waaxidun mid ow amas akaru laga jaro famaa kaana minhu bisiiqati اljasmi kala caddaysa maa wixii isnaad mutasila ay ku wariyaan isagaa maxkuum bisixatihi ah mala bukhaari wuxuu dhahayaa xadaanii fulanu qaala xadaanii fulan qaala xadaanii fulan qaala xadaanii fulan can اlnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam saxiixu lbukhaarigiina waa ku jira saxiix ayb amaa wuxuu sanadkiisa la jaray oo bukhaari ou jaraayo ee uu leeyahay qaala abu hurayra wa qaala bnu cumar qaala rasuulullaahi qaala naaficun qaala alxasanu kaas isaga maxaa la xukumayaana joog midkaas kala saar waa mucallaq mucallaqaadkuna laba qayb baa loo kala saaraya maa callaqahu bisiiqati اljasmi iyo wamaa callaqahu bisiiqati tamriid wixii sanadka awalkiisa laga gooyo <clears throat> nafbahan kusoo marnay mucallaqaa la dhihi jiray mucallaqaadkaas bukhaari bay ku badan yihiin aaday bukhaariga ugu badan yihiin muslimka afariyo toban meela iyo saddex meel kala gaargaara ku jiraan marka aduu laysu geeraa toddobiyo toban bay gaaraan qaarna afariyo toban bay dhahaanba qaarna afar iyo toban ayay sheegaan aaday ugu yedhihiin marka muslim afar iyo toban iyagoo mutasilooba keenayba saxiixiis ku dhex keenay waxba dhiba male iyagu laakiin bukhaari waaye mucallaqaadkan yacnii aada imaamka u badsaday bukhaari waayo mucallaqaadka marka wixii sanad mutasila aanay ku werinino ay hore ka gooy ay ka gooyaan oo qaala fulaan oo kale ay yidhaahdaan kuwaa iyagu wixii uu jasmiyo oo qaala iyo ee facala iyo amara iyo rawaa iyo dakara fulaanin iyo uu yidhaahdo ciddii uu u tiiriyey agtooda waa ka saxiix <clears throat> wixii uu marka siiqatu tamriid uu ku sheegay oo wayurwaa iyo waqiila iyo waxukiya iyo waruwiya iyo wixii uu yidhina iyagu inay saxiix yihiinna waa dhici kartaa inay xasan noqdaanna waa suurtagal inay daciif kab noqdaanna waa dhici kartaa daciif aan kabmaynin inay tahayna waa suurtagal ayb bukhaarigana marka de saxiixiisa ka hadda loo nisbayn maayo dabcan kuwa kuwa culummadu ku ijmaaceen waa axaadiidta uu horow kugu sheegayo waa kuwa mutasilka ah wixii siiqatu tamriid uu ku wariyey ka tag ee waxaan u jeedaa intaasu qaybood u qaybso qad yakuunu saxiixan waqad yakuunu xasanan waqad yakuunu daciifan oo aan weliba kabmaynin ayb qaar buuba fii maqaami raddi ku keenaa isagaa inuu wax radiya rab markaasu wuxuu leeya wayudkaru can fulaaninna saasaa laga sheegayay waa daciif isagaana u jeeday markaasoo kale waaba daciif <clears throat> bukhaariga mucallaqaadka iyaga marka labada qayboodba iyagana loo qaybiyaa halkan markaan mucallaq tilmaamayna ogow hadda waxaan ka hadlaynaa waxaa weeyaan bukhaari baa sanadka awalkiisa xadfay sheekhiisu intuu ka tallaabayo shaykhu shaykhihii ka bilaabay iyo wixii ka koreeya kaasaas waxaa la yidhaha mucallaq ka waran marka mararka qaar <clears throat> sheekhiisa ayuu qaala iyo waxaasoo kale uga wariyaa nin isaga sheekh u ah ayuu wuxuu leeyahay waqaala qutaybatu waqaala alxakam bnu lyamaan waqaala cabdullah bn maslamata alqacnabi xadanaadi ma samaynin ahbaranaa ma dhihin amba'anaa ma dhihin waqaala buu yidhi wuxuu yidhi hebelkaanuna waa shuyuukhdii uu ka mid yahay eh, bukhaari mudallis ma aha wax dhibo ay leedahay ma leh mucallaqaadkana lagu tirin maayo midkaasoo kale mucallaqaad lagu tirin waxaa ka mid a ah xadiidkan marka macaazif oo uu yidhi waqaala hishaam ibnu camaar buhaari saas waqaala hishaam ibnu camaar hishaam ibnu camaar min shuruuxulbukhaari baa ka mid yahay marna waasiq uga wariya marna toos bukhaarina tabliis laguma oga xadiidkaas la collayn maayo marka khilaafan libni xasmin iyadoo ibni xasmin la khilaafayo ciraaqina alfiyadeedu ku sheegay xadiidka noocaasoo kale bukhaari sheekhiisa qaala uu ka dhahayo fakadii cancanatin waa yidhi cancanadi unbuu la mid yahay cancana nin mudallisa lagu diidi jiray ee ninkaan mudallis ahayn cancanadiisa mutasila iska ahaan jirtay fakadii cancanatin laa tusqi libni xasmin ilmukhaalifi buu yidhi ibni xasmigii mukhaalifka ahay ha u dheg raaracinina ka tag warkiisamaxaa yeele sanaacadanna dawaab looga aqoon badnaa dadkan marka aimadaa ka horraysay ama ka dambaysay yaa aqoon badan meel bayna kala gashayo masaladan isagu markaa heesihii bay meel kala gashay marka waxaasna waa baail bukhaarina mudallis ma ahan sheekhiisu hadduu can uga wariye hadduu qaalo uga wariyaba waa mutasil un xadiidka isagoo mutasilana abu daawuud baaba wariyey marka mucallaqu waa wixii ka bilowda man fowqa shaykh اlbukhaari shuyuukhdiisa isago shaqa kuma laha ujeedka uu u sameeyo iyo warar kaloo ku jiro fatxiga aada ugu sheegsheega hadda intaa unbaan ka rabnaa araabicatu ma rawayaahu bilisnaad اlmutasili waxay bukhaariyo muslim ku wariyeen isnaad mutasila fahuwa almaxkuumu waa midka la xukumo fahuwa isagu almaxkuumu weyaan la xukumayo bisixatihi sixadiisa midka la xukumaayo w ayb maa xudifa waa wuxuu bukhaariyo muslim saxiixoodii ku soo saareen bilisnaadi lmutasili fahuwa maxkuumun bisixatihi bukhaari waxa uunan saxiixiisa kusoo saarinna walow bilisnaadi lmutasiliba ha ku keenee kaas axaadiidta kaleu lamid yahay waa la fiirina adabulmufradka iyo jusul iyo wuxuu ku wariyo daciif inay noqdaan waa suurtagal waama maa xudifa wixii la gooyo min mubtada'i isnaadihi isnaadkiisa bilowgiisa xaggiisa wixii laga jaro waaxidun mid wixii laga jara ow akaru ama ka badan famaa kaana minhu bisiiqati اljasmi <clears throat> famaa xadiikii kaana <clears throat> famaa uhema xadiidkii kaana ahaaday ayb minhu kaa xaggiisa wixii ka ahaaday bisiiqati اljasmi ugu ahaaday siiqat ljasmi wxii ugu ahaaday ka qaala oo kale wafacala oo kale waamara oo kale warawaa oo kale wadakara fulaanin oo kale ayb fahuwa isaga xukmun xukun weyaan bisixatihi la xukumo can ilmudaafi ilayhi kan loo tiiriyey xaggiisa yaa sixadiisa laga xukumay wuxuu siiqat ljasmi iyuu kala saaraa famaa wixii kaana ahaaday huwa isaguba minhu kan wixii ka mid ahaaday bisiiqati ljasmina ku ahaaday siiqatuljasmi ku ahaaday ka qaala oo kale wa oo kale waa wa amara warawaa wadakara fulaani oo kale waxay ahaaday fa huwa xukmun xukun weeyaan midkaasi bisixatihi la xukumo canilmudaafi ilayhi loo xukumo kan loo tiirinayo oo qaalada laga dhahayo warka yani qowlka loo tiirinayo wamaa laysa fiihi jasmun wamaa xadiidkii laysa fiihi dhexdiisa jasmun ownan ahaanin ka yurwaa wayudkaru wayukaa wayuqaalu waruwiya wadukira oo kale waxukiya can fulaanin kadaana falaysa fiihi dhexdiisu ma ahaanin xukmun xugum bisixatihi la xukumo can ilmudaafi ileyhi kan loo tiirinayo xaggiisa laga xukumaayo ma aha oo ninkaasoo ka ansaxo in la leeyahay ma aha walaysa mana ahaanin kan biwaahin mid aad daciif ana ma aha sababta waa maxay liidkhaalihi gelinta uu geliyey saaxibu saxiixa fi lkitaabi kitaabkii dhexdiisii uu geliyey kitaabkeeday almawsuumi lagu calaameeyey bisaxiix lagu calaameeyey maadaama kitaab saxiix lagu calaameeyeyna la dhex geliyey horta daciif aad u daran ma aha lou yidhi labadaasu u kala saaray marka siiqatuljasmi wixii lagu wariyey <clears throat> iyo siiqatu tamriid wixii waa kaasa oo ciddii loo tiiriyey waa ka ansaxday wixii siiqatu tamriid ku imaadana isaga wuxuu ku leeyahay lama jasminayo lama goynayo inay saxiix yihiin laakiin aadna daciif uma aha saxiix inay noqoto waa dhici kartaa si kale noqoto bal waxaa jira axaadiid bukhaari siiqatu tamriid u soo saaray muslimna uu saxiixiisa ku wariyey waxaa ka mida kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi muslim baa werinayo bukhaari isagu wuxuu yihi wayudkaru can caaishata caaisha waxaa laga sheegay kanu xadiidkan buu sheegay kaasoo kale marka siiqatu tamriid buu ku waa dhici in allaha tacaala axaqu an yustaxyaa bihi ilaahay baa ku haboon in laga xishoodo waa xasan si abu tamriidu ku keenay wayudkaru saasuu yidhi kuwa markaa iyagu daciif oo isaga inuu radiye ugu talagalayna siiqatu tamriid waa ku keenay mucallaqaadku halkaa uga baxa alkhaamisatu masalada hanaad aلصaxiixu aqsaamu صaxiixu waa qaybo xadiidka صaxiixa qaybo waay aclaahaa qaybta ugu sarrayso matafaqa calayhi اlbukhaariyu wamuslimu bukhaari muslimkay isku waafaqaan waxay isku waafaqayaan soo bixintiisa oo labadooda kitaabo صaxiixa ah dhexdooda ay ku soo bixiyaan aclaahaa kan ugu sarreeya matafaqa calayhi اlbukhaariyu wamuslim bukhaari muslimkay isku waafaqaan waa korkiisa say iskugu waafaqayaanna labadooda mid kastaa saxiix ayuu ku soo saaray waa iska wariyeen ma ahane labadooda saxiix ayay ku wariyeen weliba can saxaabiyin hal saxaabi ayay ka soo saareen haddii kana saxaabi ka soo saara mid kana saxaabi kale xadiidku isku midba ha ahaadee muttafaqun calayhi lama dhahayo waa inay saxaabigana isku mid ka ahaadeen cibaaradan marka yani muttafaqun calayda marka iska jira de waxaaso dhan baa ku jira marka muttafaqun calayhi xadiidka la dhahayo waa inay bukhaari muslim soo saareen waa inay fii saxiixihimaa ku soo saareen waa inay isku alfaad yihiin xagga alfaadda waa inay can saxaabiyin waaxidin ka soo wada saareen day saxaabadu kala duwan yihiin la dhihi maayo walidaalika xadiidkan hadda jibriil oo kale xadiidu jibriil imaamu nawowi markuu soo saaraya arbiciinka rawaahu muslim buu yidhi bis xadiidka mid lamida ah ugo bukhaari waa wariyey laakiin bukhaari can dariiqi can abi hurayra ka soo saaray <clears throat> marka riwaayada abi hurayre bukhaarina waa wariyey muslimna waa wariyey iyada waa la dhihi karaa muttafaqun calayh laakiin riwaayada cumar xadiidka markuu cumar warinayo waa sida arbiciinka ay ugu taallee bukhaari looma nisbay karo akhrajahu muslim bis baa la dhahaya ayb sooma garanin ayb waa in marka saxaabigu mid yahay alfaaduna waa inay isku mid tahay mararka qaar alfaadii baa kala duwan hadday alfaadu kala duwan tahay in la caddeeyo muttafaq haba la dhaho laakin waa in la caddeeyo haddaan la caddaynin iyahay baa imaanaya walidaalika kutubaa waxaad ku arkaysaa culimmada culimmadii dambe ay alifeen xadiidka mutafaqun calayhi wallafdu lilbukhaariyi xadiidkan waa bukhaariy muslim baa soo saareen asalkay ka wadaa lafdiga lasoo kaxeeyeyna bukhaariya iskale ama muslim baa iskale aw haakada horo dhan markaa <clears throat> diqadaasaa ku jirta aclaahaa aclo saxiixi <clears throat> ama aclaa haadihi alaqsaam aqsaamta saxiixa qaybaheeda kanata ugu sarraysaa mutafaqa calayhi lbukhaariyu muslim uma <clears throat> man farada bihi lbukhaariyu wuxuu bukhaari ula gooni noqdaa ku xigaan uma muslimu muslim wuxuu ula gooni noqday uma calaa shardihimaa axaadiidta ku imaanaysa calaa shardi lbukhaariyi muslim baa ku xigaan uma calaa shardi lbukhaariyi bukhaari shardigiisaa ku xiga uma muslimin uma calaa shardi muslimin baa ku xiga uma saxiixun saxiix baa ku xigo cinda hayrihimaa iyaga heyrkood agtiis ahaaday xadiidka mutafaqun calayga ugu horeeyo kan bukhaari uula gooni noqday horaan usoo sheegnay bukhaari muslim in bukhaari horeeyo uma muslimkii baa ku xigo kan uu la goonina noqdo uma calaa shardihimaa buu yidhi kan baa in la fahmo u baahan marka calaa shardi albuhaariyi wamuslim xadiidkan laleeyaad arkayso saxiixun calaa shardi albukhaariyi wamuslimin waxay u baahan yihiin muraacaati shuruudin shuruuddaa marka in la ilaaliyo xadiidka marka la dhahaayo saxiixun calaa shardi albukhaariyi wamuslim shuruudda uu u baahan yahay ayaan tirinaynaan sheegayna shardiga koowaad waxaa weeyaan shaarixun aanu dhigaynaa laga yaabaa shardiga koowaad waxaa weeyaan an yakuuna rijaalu hada alxadiidi miman akhraja lahum shaykaani ayb xadiidka la dhahay calaa shardi اlbukhaariy wa ama calaa shardi axadihimaa an yakuuna rijaalu hada اlxadiid xadiidkan rijaashiisa miman akhraja lahum الshaykaan waa dadka bukhaari iyo muslim ay ka soo bixiyeen ixtijaajan xujays ahaan ay ugu soo saareen laa fi الshawaahidi wاlmutaabacaati wالtacaaliiq shardigan si fiican u feeri shardigan waxaa weeyaan xadiidka la dhahayo calaa shardi الbukhaariyi wa muslim horta rijaasha sanadkiisu waa inay yihiin rijaashii bukhaari iyo muslim saxiixa ay uga soo saari jireen ha uga soo saaraane haddana waa inay yihiin rijaasha ay xujaystaan iyagu bukhaariga iyo muslimka rijaashoodu labay u qaybsamaan laba nooc kuwana waa lilixtijaaj ayay u keensadaan kuwana ixtijaaj ma ahano lilmutaabacaadi u isticmaalaan maqruun sabab maqruuna ma ahana wax kale ma keenayo ayb isagoo maqruuna mooyaane wax kale ma ku keenayo marka rijaasan xadiidkan la dhahay calaa shardi الbukhaari wa muslim rijaashiisu waa inay noqdaan rijaasha la ixtijaajo oo bukhaari wa muslim saxiixooda ay uga wariyaan isla markaana ay weliba uga wariyaan calaa sabiili اlاxtijaaj la calaa sabiili اlmutaabacaat baad nin mutaabaca ahaanay uga wariyaan aad keenta calaa shardi اlbukhaari dhahda khalad waay mutaabaco kuwa uga wariyaanna waa kuwa iyagoo maqruuniina maahan si kale aynan u keenin ninkan waa inuu iskiisa xujaysto bukhaari taa naleyna in la fahmo ayb ayb shardi midkaas waa marka an yakuuna rijaalu hada alxadiid miman akhraja lahum shaykhaan aw axaduhumaa ixtijaajan laa fi shawaahidi waalmutaabacaati watacaaliiq kuwo bukhaari tacliiq ahaan uga soo saaraa jiro oo ixtijaajo laakiin ayb akhraja lahu lbukhaariyu tacliiqan ayaa lele kaasoo kale shardi ma galo shardiga labaad waxaa weeyaan ayb an yakuuna riwaatu hada اlisnaadi qad kharaja lahum الshaykaan ayb fi الصaxiixayn shardi labaad waa isaguna an yakuuna riwaatu hada اlisnaadi isnaadkan calaa shardi shaykhayn la dhahayo rijaashiisa ama riwaadiisu waa inay qad kharaja eh, lahum shaykhaan bukhaari iyo muslim waa inay iyaga usoo saaraan fi saxiixayn ay ugu soo saaraan maxaa la diidaana nin bukhaari oo ka wariyo laakiin saxiix aan uga werinin adagu mufradka iyo <clears throat> jusul iyo khalqu afcaal ilcibaad iyo uga wariyaa laakiin saxiixan maba ku jiraba ninkaas calaa shardi albukhaari la dhihi maayo maxaa bukhaari ha ka wariya laakiin saxiix ma uga wariyaan saxiixulbukhaariga dhexdiisa ma uga wariyaa waa may ma noqonayo marka shardiga labaad marka kan koowaad iyo kan labaad in la kala fahmo midka koowaad waxaa weeyaan waa in rijaasha la xujaystaa ninku inuu yahay kanna waxaa weeyaan rijaashu waa inay saxiixaynka rijaashoodii ay yihiin ee kutub kale ragay uga wariyaan maya <coughs> shardiga saddexaad waxaa weeyaan an yakuuna shaykhaani qad ixtajaa biruwaati hada alxadiidi jamiican calaa nafsi اlkayfiya jamiican an yakuuna ruwaatu hada alxadiid qad ixtajaa an yakuuna shaykhaani bukhaariyo muslim inay ahaadaan qad ixtajaa biruwaati hada alxadiidi xadiidkan la dhahayo calaa shardi اlbukhaariyi muslim ruwaaddiisa ama rijaashiisu waa inay bukhaariga iyo muslimku lagu xujaystay jamiican dhammaantood calaa nafsi kayfiyati kayfiyada hadda ay u qoran yihiin saxeixana waa in inay ugu qornaadaan muxuu diidaa maalan feeri rijaal waxaa jira keli keli markay yihiin bukhaariga iyo muslimka loo xujaysto markay wada jiraanna aan la xujaysanin maalan sufyaan bnu xusein iyo zuhri zuhrina waa min rijaali shaykhayn sufyaan bnu xuseynna waa min rijaali shaykhayn labaduna muxtajun bihimaa wa laakiin iyagoo calaa sabiili اlinfiraad ayay muxtajun bihimaa u yihiin iyagoo iska warinaayo oo sufyaan can الzuhriyi riwaayo sidaas kayfiyadaa leh kula jirto saxiixu اlbukhaari iyo saxiix muslim maxaa yeele dacfi baa ku dhacayba riwaayada iyadaa marka nin inta la soo qaado xadiid sufyaan can zuhriyi ah calaa shardi lbukhaari muslim ma la dhihi karo limaada maxaa yeele calaa sabiili linfiraadi u xujaystaane calaa sabiili iljamci uma xujaystaan shardigaa marka in la ilaaliyo xaakim mararka qaar ma ilaalinin shardigan rajulka keliya in fiirinayo keliya bukhaari ma rijaashiisa ma yahay haa kana ma yahay haa soco ma la dhahay ee riwaayadan hadda say ugu taallo calaa shardi lbukhaari midda laleeyahay leeyahay nafsi lkayfiya ma ugu soo aroortaya laleeyahay saxiixayn hadday ugu soo aroorta khayr bii kale maya waa shardi saddexaad shardiga isaga ah shardiga afaraad wuxuu yahay an yakuuna hada alxadiidu saaliman min ashuduudi waalcillati xadiidkan waa inuu shuduud iyo cillo ka nabad galayo rijaashu hadday yihiin kuwii bukhaari muslim saxiix ay uga warinaayeen ay xujaysanaayeen calaa sabiili calaa nafsi alkayfiya ay u xujaysanaayeen laakiin shuduud iyo cillo lagu keeno calaa shardi albukhaari muslim ma aha maaa shuduudka iclada waaba dacfi dacfina iyada uma laasimaayo shardi u noqon maayo <coughs> aduu shuruudahaas aartayanii afarta ah ayaa muhim xadiidka calaa shardi shaykhayn la dhahayo saasaa ka fiirinaya calaa shardi axadihimaa haddii la dhahayana iyadana saasaad u fiirinaysa xadiidka haddii calaa shardi muslim la yidhaahdo waa in rijaashiisu ay tahay rijaashi muslim saxiix uga soo saaray waa in kuwii uu xujaystay inay yihiin mutaabacaad lama rabo waa in calaa nafsi alkayfiya ay ugu yaallaan calaa nafsi alkayfiya ee muslim saxiix uga soo saaray halkan inay ugu taallo waa in shuduud iyo cilla ay ka nabad gashay afartaa shardi waa in la helo ayb kama sahlan axaadiidka calaa shardi albukhaari wamuslim ama calaa shardi axadihimaa la dhahayo iyaguma sahlano ayb uma muslimin uma munfarada bihi lbukhaariyu uma eh, muslimin muslim wuxuu la gooni noqdaa uma calaa shardihimaa bukhaariyo muslim shardigooda korkiisa wixii abaa ah ku xigo uma calaa shardi اlbukhaariyi bukhaari shardigiisaa ka xoy uma muslimin uma calaa shardi muslimin uma saxiixun cinda gayrihimaa markaa dabadeed waxaa ku xiga xadiid saxiixa ah oo cinda hayrihimaa ku sugan waidaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan aiixun adiihaada xadiidun saxiixun haddii ay yidhaahdaan muttafaqun calayhi ay ku daraan waidaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan saxiixun muttafaqun calayhi haada kani saxiixun weeyaan xadiid saxiixa ah, xadiidun saxiixun muttafaqun calayhi ay ku daraan ow calaa sixatihi ama ay dhahaan muttafaqun calaa sixatihi fa muraaduhum ujeedkooda itifaaqu shaykhayni wa bukhaari muslim baa isku waafaqay ee ma aha itifaaqulumma lagama wado bukhaari muslim baa isku waafaqay ayb ayb halkanada masalo kaluu ka gelaya wadakara shaykhu ana maa rawayaahu aw axaduhuma fahuwa maqduucun bisixatihi wاlcilmu اlqaطciyu xaasilun fiihi wakhaalafahu اlmuxaqiquuna wاlakharuuna faqaaluu yufiidu danna maa lam yatawaatar wadakara shaykhu abuu camar ibnu salaax wuxuu sheegay annamaa rawayaahu bukhaari muslim waxay wariyeen ow xadlimaahum midkood uu wariyey fahuwa maqduucun bisixatihi sixadiisa mid la jarayo la goynayo fahuwa iskaasi maqduucu ku la gooyey waay bisixatihi sixadiisa la gooynaayo waalcilmu qaciyu cilmiga qacigaana xaasilun fiihi xaasilun mid xasilaayo waa fiihi kaas dhexdiisa wixii bukhaari muslimba ay wariyaan cilmi qaca ah baa ku xasilaaya cilmi qaci baa ku xasilaya wuxuu ka wadaa bukhaari iyo muslim hadday xadiidku soo saaraan maadaama ummaddu ay ku ijmaacday labadooda kitaab waxa ku yaala inay saxiix yihiin oo mutasilka ah waa la jesmin karaa oo danni haaliba iyo maahane lagu leexleexan maaye maqbuucun bisixatihi sixadiis wax la goynayo oo shaki aanay ku jirin <clears throat> oo cilmi qadci buu faa'iidaynayaa buu rabaa inuu dhaho sida mutawaatirka oo kale laakiin isaga mutawaatirka waxay ku kala duwan yihiin mutawaatirka wuxuu faa'iideeyaa cilmi qaciga cid kasta u faa'iideeya ama haadaa cilmi qaciga buu faa'iideeya laakiin nadari ayaa shardi looga dhigay saan nuqbaa ku soo marnay cilmun qaciyun nadariyun oo ku imaanaya bacda alnadar walbaxi walistidlaal kadib cilmigaa soo xasila laga laakiin wuxuu leey maya mutawaatirku cilmi qadca buu faa'iideeyaa wixii mutawaatir ka soo haray ama bukhaari ha wariye ama kayrkiis ha wariye dan aalib unbay faa'iideeyaa saasuu dhahayaa muxaqiqiintoona u nisbeeyey warkaas laakiin qowl lmuxaqiqiin waa midka ibnu salaax watawa sida uu ibnu taymiya uu jasmiyey oo ibnu kaiir jasmiyey ibnu salaax jasmiyey ibnu xajar jasmiyey culimmaduna u badan yihiin oo waxay yidhahdeen xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen cilmi nadari abuu faa'iideynayaa oo qaci ah liman lahu ahliyatu nadar uu faa'iideeyaa ayb xadiidka mutawaatirka ahna cilmi qadci buu faa'iideeyaa qof walbuu u faa'iideeyaa amaa wixii ka soo haray oo saxiixayn aanay werinin oo xadiid aaxaada ah ee saxiix ah isagoo cilmi qadciga ma faa'iideynayo eh danni haalib abuu ah faa'iideeyaa mas'aladana kitaabkii kale waa ku soo marnay xaasilkeedu intaas waay wadakara shaykhu wuxuu sheegay ana maa rawayaahu waxay bukhaari muslim wariyeen ow axaduhumaa midkood uu wariyey fahuwa kaas yani isagu maqduucu weeyaan mid la gooyey bisixatihi la jasmiyo la gooniye waalcilmu alqadciyu cilmiga qadciga ahna oo shaki yar aan aqbalayninna xaasilun fiihi kaa dhexdiisa mid ku xasilay waaye ijmaaca waay waxa taageeraya xoog u yeelaya marka ila ummadda ijmaacoodii waa macsuuma wakhaalafahu lmuxaqiquuna way khilaafeen iyo walakfaruuna culimmada badankood ibnu salax waa khilaafeen uu leeyahay alimaamu nawowi faqaaluu waxay dhaheen yufiidu wuxuu faa'iideynaya xadiidka axaadka ee bukhaariga ee muslimka ku dhex jira saxiixooda addanna danni haaliba hadda imaamu nawowi laguma camalfalaayo ma dhahayo ogow camalfalku waa laysku raacsan yahay camalfalka waxa diida waa muctasile iyo raafido iyo xillamida laakiin waxaan ku magacaabaynaa khilaafku khilaaf lafdi ah waay marka khilaaf caqiide ku taagan noqon maayo dad baa u maleeyey khilaaf caqiide ku salaysan inuu yahay oo meesha soo dhigay marka xadiidkii aaxaadkay diidan yihiin waa diidan yihiin meeshu ma taallo waa lagu camalfali karaa camalfal lama diidana yani waa laga hadlayaa waxay tahay sida kale wakhaalafahum muxaqiquuna way khilaafeen walakaruuna iyo culimmada badankood faqaaluu waxay yidhaahdeen yufiidu danna danni faa'iideeya maa lam yatawaatar haddaanu tawaaturin oo markaa mutawaatir uusan noqonin sida raajicana waa sidaas culamaa ulmadaahibna ay qabaan badankood saas waaye <clears throat> in la kala sooco wixii saxiixayn ku sugan cilmi nadari qadci inay faa'iideynayaan arbaabu ulmadaahib saasay u badan yihiin marka sidan alimaamu nawowi muxaqiqiinta uu ka sheegayo sida kalea ka xoog badan wabilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed wcala alih